bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdahu allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wazidnaa cilman watuqan yaa kariimu yaa latiif allahuma salli wasalim wbaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamedin wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin qaala almusanifu raximahu llah wa ama alabu fainahu yashmalu alamra ka qowlihi yaanaaqu siiri canaaqan fasiixa ilaa sulaymaana fanastariixa waxaa ku soo jirnay antii la qarinayay oo in la qariyay ay waajibka ahayd saas maayn antaas waxaa lagu qarinayaa baa layidhi bacda alfaa'i saxawlaa faa'daas faau sababiyaa la yidhaahdaa laba siya laba arrimood markay fa'da ka hormaraan ayaa lagu qarinayay arrinkood muxuu aha bacda nefyi soo maa amase bacda alab dalabka la sheegaya muxuu yahay alabul ficli alabulficli wa ama alabu wuu kuu galay marka wa ama alabu dalabkii in wax lagaa dalbo marka hore fa innahu yashmalu wuxuu koobsanayaa alamra ka qowlihi alxamdulilah yaa naaqu siiri canaqan fasiixaa ilaa sulaymaana fanastariixaa ilaa sulaymana fanastariixa yaa naaqu halay hashiis buu la hadlayaa kor u saarnaa siiri soco canaqan si degdeg ku jiro ay sayran baa ku jirta meesha sayran soco socod canaqan degdeg ah fasiixan haahe faseexa soco yacni hagar la'aana ilaa sulaymaana sulaymaan xaggiisna u soco waa sulaymaan bin cabdilmelige fanastariixa marka aan nasanne aan raaxaysanne marka ilaan xoolo badan baa ka soo helaynaaye sulaymaan cabdilmelig nin wuxuu ahaa maogtahay amiiruulmu'miniin oo dowlad umawiya ka tirsan buu ahaa marka wuxuu leeyahay halay ninka xaggiisa si fiican ugu soco oo degdeg oo ah hagar la'aana fanastariixa marka aan hee dee xoola aan soo helno aan ku soo raaxaysanay meeshaas marka fa alifta alifitlaaq weyaane nastariixa haye maxaa dhahaysaa waa garanaysaa soo ma aha ficil mudaaric mansuubun bian mudmaratin wujuuban bacda faa'is waay marka loo maxaa fa'da ka hormaray amar amarka ka hormaray meeye siiri waa dalabul ficli yuu ka sii yahay amar wanahyina baa soo naxwu qowlihi tacaalaa walaa tadqow fayaxilla calay daqa waa qooqidii hakibirnina fayaxilla oo haddaa kibirtaan maxaa imaanaya fayaxilla calaykum qadabi marka laa naahiyaa ka hormartay dalabka maxaa ka mid ah dalabunahyi baa ka mid ah usuulkaa lagu dhigtahay dalabulficli wa dalabu tarki waa laba masalo in lagaa dalbo shayga inaad qabato iyo in lagaa dalbo shayga inaad bannaan ka marto dalabunahyu oo taxdiid boorintiibaa ka mida oo dalabka soo hoosgelaysa naxwu qowlihi tacaalaa lowlaa akhartanii hallaa akhartanii wey man lowlaa bimacnaa hallaa wey hallaa akhartanii allah ma idibdhigtid ilaa ajalin qariibin ma idibdhigtid oo taas maxaad samaynaysaa fa asadaqa markaa hee aan sadaqayste sadaqadu tasadaqu itaqu naara walow bishaqi tamra taasoo kale weeyaan watamani baa ka mida wixii la jeclaysay laakiinse dalabulxusuuli calaa shayin mustaxiil aw calaa shayin yacsuru xusuuluhu wey yaa laytanii alla shallaytadeediiyo kuntu ma ahaado macahum la jirankooda oo haddaa noqotay maxaa ahaanaysa maxaa helilahayd faafuuza markaa fadaad fasoyiya maxaa ka horeeya nafyi aw alab jawaabta la soo bood neef aw alab dalab baa ka horeeya ayu nooci min aalab dalabu tamani in wax jeceshahay wa tarajii wax filasho weeye qowlihii tacaala lacallii abluqul asbaaba ninka la yidhaahda fircawn inuusan kori karin ma garanaysaa cirka waa ogyahaye lacallii wuu ku kabayaa warkiisa lacallii oo wuu ku kabayaa lacallii laga yaabay abluqul asbaab marka soo uruuriyo casbaaba samaawaati facaalica soo ma jeedid facaalica wducaa fi qiraa'ati bacdi sabcati binasbi aalica weeyaan rabbi ducaa baa soo hoosgelaysa qowlihii rabbi wafiqnii falaa acdila sanani saciina fii khayri sanaan mhm. rabbi yaa rabbi rabbiyo wafiqnii waafaji yaa ahi wafiqnii amar baaba ka hormaray haye mida ducada la sheegayo wafiqnii weeye maxaa ilaahay baa ilaahay mi amar maala siin karaa ducuu noqonayaa marka waa fahamta soo maahan markaa falaa acdila falaa tusaalaha maxaa ka fahmaysaa faa u sababiya haddii amarko dalab ka hormaro hee waxba mushkilo maaha leeda iyo ficil haddii la kala dhex galo soo ma jeedid falaa acdila falaa acdila rabbi yaa rabbi rabbiyo waafiqnii waafaji oday waafaji maxaa dhacaysa falaa acdila marka aanan ka leexan can sanani saaciina wadooyinka kuwii soconaya fii khayri sanan sanan iyo wadooyin iyo jidadku way ugu wacnaa almuhim falaa acdala laas waa naafiya saa oo la soco laadu maxay tahay alistifhaam baa gadaasheeda imaan kartaa qawlihi hal tacrifuuna lubanati faarjuwa aan taqdii fayaartada bacdu ruuxi liljasadi muxuu noqon karaa kanintolow hal tacrifuuna lubanati faarjuwa aan taqdiian taqdiifa yaa rtada bacdu ruuxi liljasadi hal tacrifuuna warhayna ma aqoonsanaysaan lubaanatii lubaanaatii danahayga magaran xaajadae baahayaa yahayan iyo ma garan kartaan yacni intaa garataan wax ma ka qaban kartaan weeye lubaana yaa alxaaja waa baahida hal tacrifuuna ma garan kartaan buu yidhi lubaanatii baahidayda ooma hadaa garataan maxaa dhacaysa yaa nin baahidaada garta maxaa ku xigta in laga fisho hee inuu wax in wax siiyo dee soo maa abi ah, hureyra muxuu dhihi inta gaajay qabato qabato qabato baa cumar weydiin jiray su'aal cumaroo su-aasha su-aasha bal iyaga kaasu ka jawaabi jiray anu ujeedkaygu su-aal maayan muxuu ahaa yaa ujeedkaygu waxaa uyi inay gartaan naftu ahayso sa abubakar weydii su-aashu ka jawaaba taa saxaabi kala weydi kaasa nabiga weydiin soo dhahay ina maru abi hurayra ina mari nabigu ma ogta nabigu wuxuu ahaa qaa'id buu ahaa hal tacrifuuna ma garan kartaan nubaanaatii danahayga iyo baahyaayahaaye fa arjuwa marka aan rajeeyo an taqdiya an taqdiya in hee an taqdiya in yacni la gudo oo la buuxiyo baahyahaas tuqda mid qoraya ha an tuqdaa markaa la gudo fa yartada markaa ay usoo laabato bacdu ruuxi xoogaha nafar liljasad kusoo laabato xoogaha nafta markaa ay kusoo laabata meda jawaabta meda waxaa la sheegaya yaa meda waxaa la rabaa horta fa arjuwa horta ma aysac iyo fa waaya fa yartadu madin godaya kordhigaya waa mid labaad ayaduna waaya marka fayartada waxay noqonaysaa markaa cadaf faarjuwa bay cadaf ku cadfanaanaysaa mushkila male waqowli shaaciriya min alkiraami alaa tadnuu fatubsira maa qad xadauuka famaa raa'inkaman samicaa yaa bnalkiraami oo ina sharafeedow alaa tadnu miyaadan soo dhowaa cardigii moogta alaa tadnu miyaadan soo dhowaanaynoo fa tubsira aadan arkaynin maa shayga qad xadatuuka ay kaaga warameen famaa raa'i mid wax arkay la mid ma aha kaman mid samica wax maqlay miyaa isku mid yihiin waa maya wey marka xaggee laga daliishanayaa fa tubsira alaa oo xarfu cardiya ayaa ka hormaray weeyaan washtaratu waxaan shard ooga dhigta buuy markaan warka soo wada fi alabi dalabka markaan soo wada an yakuuna bilficli dalabulficli waa inuu noqdo somaan soo dhihin waybatawtid ixtiraazan saarid meesha aan ka saarayo min naxwi qawlika ee dhahaysa nazaali soo deg fanukrimuka aan ku karaameenne wasax aamus fanuxadithuka aan ku waranne waaya binasi miyuu ku dhahayaa yaa maxaa kugu xiga yah khilaafan miyaa haa ani wuxuu ugu dalayaa oo binasbi kordhig la saarayo fii jawaasim ficil fa inahu laa yajuusu ma banaana arrinka intaasu ugu daray in kordhig la saaro funuxadida la yidhaahdo khilaafan mukhaalifiina xaalana kuwa khilaafaya lilkasaa'iyi khilaafahaya maxaan ku khilaafaynaa fii ijaazati daalika arinka inuu baneeye mulaqan asagoo aan kala qaadin wuxuu ka wadaa walibni ljinni baan khilaafaynaya wabnu cusfuur fii ijaazatihima ayna baneeyeen bacda nazaali iyo wadaraaki adrig bay ka timi iyo wanaxwihimaa mimaa bay banneeyeen ayagu fiihi dhexdiisa ay ahaatay lafdulficli ay xuruufulficli ficilka xuruuftiisa ku jidho duuna sah sah maysan bannayn wamah mah maysan bannayn iyo wanaxmihi waxii la mida oo mimaa shay ka mida fiihi ee ku jidha macnalficli ficilka macnihiisi duuna xuruufihi maya wuxuu ku leeyahay horta annagu maxaan idhi buu ku yidhi aslan ficilka fa'daa wax kordhigayso fa'sooyada maxaa ka hormaraya dalabun bil ficili ficil baaramnaa buu ku yidhi warka ma ku dhacay kisaa'i baa yidhi maye ismu ficilna waa la ogolya ismu ficilkii baa labaa marka mid ficilka uu ka turjumayo xuruuftiisii wata hadda nazaali macanaa inzil soomaan inzil iyo nazaali xuruuf maa daraaki adrik adrik iyo daraak waa isku xuruuf ismu ficil oo macnihii ficilkiina isku xuruuf yihiin iskuna macnana iskuna macna yihiin soo maaha kaas waa ismu ficil noocaas ismu ficil kalaa jiro sah iyo mah sah iyo mah sahna waa uskut mahna waxa weeye inkafif joogso wey labadaba sah waa uskut macnaha uskut bay wadataa laakiinse xuruuftiis miyaa wadataa maya mahna waa la mid inkafif weeye joogso kaaftoon oo maxay wadataa macnihii kaaftoon laakiinse xuruuftiis ma wadato ibnu kasaai raximahullah uu isku qaaday ismu ficil ama xuruuftiisa ficilka ha wato ama yuusan hee wadane booskii dalabul ficli wuu hee wuu wuu wuu geli karaa haa jinni ibnu jinni iyo ibnu safur waxay yidhaahdeen waa kala qaadaynaa annagu wixii ficil xuruuftiis wata ayaa dalbul bificli booskooda geli karaa wixii aan xuruuftiisa wadanna ma geli karaan warkaa meel dhexe istaageen iyo udhexeeyaan kesaa'i iyo annaga oo shiikhu noo akrinaya kitaabka muxuu leeyahay shikh muxuu yidhi dalabulficli baa ogolna kesaaina muxuu yidhahdee anagoo waxaan idhi ismu ficil ma ogolin wuxuu yahayba kasaa'i muxuu yidhi wuxuu yahayba waan hee ogolnahay qoladaan dhexe maxay yidhaahdeen wixii ficilka isku xuruuf yihiin waa la ogolya waxay isku xuruuf ahayna hadda marka nazaali maxay haddaan ibnujinni ku fiirina xukunkiisa maxaan dhahaynaa nazaali fanukrimaka soo jeedid haa daraaki mid kale soo qabo daraaki ay adrig soo gaaro weeye fanukrimaka hasadhaxaysa haddaan ku wadno sahya mahan haddaan ku wadno ibnu jiniy raggiisana maxaan dhahaynaa sah fanuxadiu amaa haddaan ku wadno kasaa'i labadaba maxaan dhahaynaa fanuxadia intaasuu ku yidhi waqad saraxtu waan ku caddeeyey bi haadihi almas'ala fi lmuqadimaan ku caddeeyey muqadima mid buu sheegaya kitaaba yah fii baabi ismi lficli markaan marayay waaya mise muqadamo hore aan kusoo dhafnay baa jidhay maya hore maan usoo dhiganna haye fi lmuqadima kitaab inuu sheegayaan rajeynaya bal arki doonaa wuxuu ka wado raabican idmaaru an bacda waawi lmaciyati almas'alatu raabicatu bacda waawi lmaciya weeye idaa kaana hadduu yahay idaa kaana hadday tahay masbuuqatan awaawlmaciyadu masbuuqatan mid laga hormariyay bimaa shay qad qadamnaa aan soo hormarna dikrahu aan soo hormarna oo ah allalama socd waa la iska horda bimaa qadamnaa dikrahu muxuu ka wadaa yah nafyi dalab ka wadaa nafyi dalabkaan soo hormarinay oo fa'daan ku soo hormarinay hadday ka hormaraan asna mihaalu daali qowluhu tacaala walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum wayaclama hadda maxaa ka hormaray walamaa yaclam illaahu ladii nahyi mise nafyi walamaa xarfu nafyin soo waa nafyi wey baarak allahu fii haye yaa laytanaa nuraddu walaa nukadiba biaayaati rabbina yaa laytanaa alla shalatana nuraddu maanu la celiyo haddaynla maxaa samayn lahayde yah walaa nukadiba marka aanan beeninayn biaayaati rabbina oo wanakuuna marka minamuminiin aan ka mid noqono weeyaan waaya marka hadda maxaa ka hormaray yaa laytanaa dalabu tamani soo maaha fii qiraa'ati haddii la akhriyo wuu yidhi xamza ibnu caamir wa xafs qaala shaacir wuxuu yidhaahday alam jaarakum wayakuuna baynii wa baynakum lmawaddatu walikhaa'u mm, wixii alam aku reedhe miyaanan ahaan jirin jaarakum deriskiina miyaanan ahaan jirin oo markaa haddaan dariskeena ahay maxaa ka dhalanaya oo wayakuuna ay ahaanayso baynii aniga iyo wa baynakum dhexdiina almawadatu waliqaa deris miyaanan ahaan jirin maxay taa sidaan wey ay u gelaysaan miyaanan jecelay galgacayl dhexdan ahaan jirin wey wayakuuna soo ma jeedid qaalaar wuxuu yidhi laa tanha areebin aan khuluqin areebin wuu yidhi wata'tii aa la timaado markaana midlow aa la timaado caarun calayka weeyaan idaa facalta caiimun caarun calayka weeyaan cadiimun yaa ii sheegay waxay tahay haye haye haye haye xagee khabarka ta mayn muntado oo oh, muntadana kiraa hmm? maya its not faacil hmm? hmm? may musabiq meey tacdiiman waa sifo weye caarun waa ceeb weye arrinkaasi khabar been khabar weeyaanu mubtada u qarsoon huwa oo kale caarun weeye caartaasoo calayha korkaada ahaatay ma garanaysaa caartaasoo cadiimun weyn soma jeedid waayah taquulu waxaa dhahaysaa laa taakuli samaka war kalluunka ha cunin wa tashraba labana fa tansi waa kordhigsaata sharaba goormaa idaa qasadta haddaa ka wado annahya diidid caniljamci baynahumaa inaad isu keento eeg mid kasta gaar u cun markaa rabto inaad diidayso inaad labada isu keento yacni xaggan waxaa kugu jira caano caanageela halkanna saxan kalluuna markaa rabto inaad tidhaahdo adeer labadaba hasku wadin jamci wey soo maahan jamcaad diidaysaa waa kordhigaysaa wa tashraba yacni ha jamcin weeye eh, macnuuxa weeye marka hore caanaha cab xoogaa soo warwareeg kadibna kalluunka way imow jamcmarka markaa jamca diidaysa waa kordhigaysaa warkaa waa ku dhacay soo maa haye wa tajzima waa ku reebaysaa maxaa dhahaysaa wa tash bal reeb laa soo bilowbal laata wa tashrab labana saasay ku reebantahay waa la hoos dhigaya soo maa wa tashrab goormaa reebaysaa idin qasanta haddaad ka wado annahya inaad diidday can kulli waaxidin minhuma mid kasta iskiina u diidday caanan ha cabbin kaluunna ha cunin mid kasta waa diidda tii hore maxay ahayd midnida u cuni kartaa laakiin saasku hee hasku wada cunin tan maxaa weeye labada mid toona hee laa ta'kul samak walaa tashrab alleban macnuhu laa ta'kul samak wa tashrab allaban ay laa taakuli samaka wey koow walaa tashrab labana wey macnaheedu wa tarfac waa godaysaa in nahayd haddaa reebayso can alawal kan hore keliya laa taakuli samaka wa tashrabu labana waa dhahaysaa wa abaxta aa banaynaysaa athaani ay markaa maxay la macno tahay laa taakuli samaka walaka shurbu labani maxaa laa taakuli samaka wa tashrabu labana macna waxaa laa taakuli samak laakiin laka shurbu laban halli baarak warka waa ku dhacay soo maa tawaasim lficli aan ku joojinaa halkaa maanta ku joojiya insha allahu tacaala tawaasimta waa cashar cusub baaraka allahu fiikum asalaamu calaykum wraxmat ullaahi wabarakaatu